ama iskhilaafsanaa heshiiska ka dhex dhaca wey laakiin ereyga heshiis af soomaaliga cahdigii baa soo gelaya la wada gelayey mararka qaarkood caqdiga laftiisii dadku heshiis way yidhaahdaan saa saasaynu ku heshiinay caqdigii la wada galay kan sulxiga ihina wuu soo gelayay marka oo tusaalayaasha ku tusin kara erey kastoo carabiya in erey boqol kiiba boqol ka turjumayo oo af soomaaliya la helaa way adkaanaysa calaa kulli xaal sulxi waa dad iskhilaafsanaa oo haddana heshiinaya halkan waxaa lagaga hadlaana waa dadkii isku khilaafsanaa arin maal iyo adduun ku tacalluqda kadibna ay ka heshiinayeen dadkii xoole isku hayay ee ka heshiinaya baa halkan lagaga warrama wuxuuhi wa yasixu sulxu in la heshiiyo oo laga heshiiyo wixii lagu murmaye maal ahaa way asixi oo heshiiskaasi heshiis dhaqangal ah buu noqon maca iqraari haddii qiraal jiro fi lamwaal xoolihii labadii qof markii ay wax isku qabtaan ama ay wax ku murmaan maal ah ay isku qabtaan haddii laysu qirsan yahay oo waxaa inuu kani leeyahay la qirsan yahay deetana heshiis laga galo iyadoo aan dhinacna la qasbin heshiiskaasi dhaqangal buu noqonaya maxaa meeshaa baxaya marka haddii aan waxba laysu qirsanayn oo ninkii waxaad ku tiri lacag baan kugu leeyahay anigu lacagtaa ma xasuusto hadalka waa isku celceliseen anigu lacagtaa ma qirsani baa tiri inaad igu leedahayna uma qabo laakiin inooba kala qaybi mar haddii aan aad sheegatay anigu lacagtaa ma qaba inaad igu leedahay inoo kala qaybe qaybna waan ku siinayaa de qaybna adigu ka tanaasub saasaaba lagu heshiiyey heshiiskaasi ansax maaha shaafici agtiisa heshiiskaasi waa waxba kama jiraan maxaa yeelay ninkan lacagba laguma leh ilaa uu qirto ama markhaatiya la keeno ninkan lacag laguma laha haddii taa la socodsiiyana buu yidhi shaafici ku qabse ku qadi maysidabaa imanaysa oo qofkii inuu markaa waxa weyaan kii wax u yarbahdaaba inuu mid iska laalaadiyo dabeetana aakhirkana dee loo jaro iyaa imanaysa markaa ilaa intii meeshii ama qiraal imanayo ama markhaati imanayo heshiiskaasi waa laqwi buu yihi shaafici raxmat ullaahi calayh wayasixu sulxu laakiin sulxigii wuxuu ansixi markii iqraal yimaado yidhahdo nin waa runtaa lacagtii waan xasuustay waad igu lahayd laakiin dee ka waran haddaad waxna iga tuurto waxna aan ku siiyo deetana sidaa lagu heshiiyo ansax buu markaa noqonaya dayn baynu ku tusaalaynay waxaan daynaha guri aad iska deganaydun baaba ninkuu yimid markasu guri waayo gurigeygii soo caddeeyo waxyaabuu kuu keenay caddaymiyo waxbuu kuu keenay waad qirtay markaa inuu gurigani gurigiisii yahay kadib baad heshiiska ka gasheen waxaad tihi de niyo guriga intaasaan deganaa dadkii jaarkii baan calaaqaad badanna dhex mareen howlo badan baa iska jira eh, markaa gurigii ka tegidiisu waa igu adag tahay ka waran haddii aan waxaa kuugu bedelo haddaan kaa ku siiyo haddaan lacag ku siiyo haddaan sidan yeelo tiibuu isaguna kaa yeelu kaa aqbalay saasaa ku heshiiseen heshiis dhaqangala iyuu noqonay wayasixu sulxu sulxigii iyo heshiiskii wuu asixi macal iqraari qiraar hadduu jiro fil amwaali amwaasha markaa heshiiska laga gelay iyo wamaa afdaa ilayhaa wixii maal keensada eh, yani waxa weeye maal markaa ku dambeeya waa qoomankii iyo waxyaalihii dhibaatooyinkii la kala geystay maalan dee maal ma aha qoonkan adaa igu dhigay iyo igumaa kugumaan dhigin haddii markaa uu qiro de maal buu keensanayaa hadduu khata ahaa ama shaydulkhaa uu ahaa sidoo kale hadduu camdi ahaayuu qisaas keensanayo lafteeda de way ka heshiin karaan oo qisaastii waxay ku heshiinayaan waxaa aan ku siiyo ee qisaasta iga daa iyo waa yahay marka waxaas wax sidiisa maal maahay de waa qoon baa laysku hayaa nabar baa laysku hayaa markii markaa la isu qiray in markaa heshiis laga galo oo markaa adduun lagu heshiiyo caadi wey wa huwa nawcaani heshiiskani waa laba nooc buu yidhi ibraaun wa mucaawadatun ibraa ka saamixid wa mucaawadatun iyo wax isweydaarsi heshiiska la gelayaa laba midun buu noqonayaa dee saamaxaad waa niyo waa waad igu leedahay laakiin dee bal maxaynu yeelaa wixii ma wada bixin kara maxaynu ka yeelaayo maxaan ku siiyaa maxaadse iga saamaxaysa deetana bar bixi buu ku yiri barka kalena iska daa de markaa ibraa buu noqday meeshaasi qeyb baa lagaa saamaxay saamaxaad baa markaa halkaa timid ama wixii oo dhan ba uu kaa saamaxayba ibraagaa wuu noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa mucaawado wax isweydaarsi oo kii gurigii markii aad u qirto tira wallahi horta gurigan adigaa leh ee deetana waxaal sheegato inaad waxoogaa lacaga siiso dee sidaa iska iskaga tago ama aada guri kaleba ugu beddesho almuhim isagiina aad markaa wax siiso marka waxay noqonaysaa wax isweydaarsi buu kaasina noqonayaayo mucaawado ayuu noqonayaa mucaawadadu iibna way noqon kartaa kirada iyo markaa ijaarana way noqon karta falibraa kasaamixiddu iqtisaaruhu waa inuu ku e, ku gaabsado min xaqihi xaqiisii uu kaga kaaftoomo calaa bacdihi barhkii qayb ka mida inuu ku intaana waan kaa daaya iska bixi walaa yajuusu ma banaano tacliiquhu calaa sharin in markaa kan lagu xidho maalan uu yidhaahdo waa saxee haddaba berri badh ii keen badhkii kalena waa kaa saamax hadaad berri keeni weydo waan kugu wada leeyahay nus baan kaa daynayaa berri ii keen hadii aad berri markaa nuska kale keeni weydo waxba kaama daynaya waxaygii waan kugu wada leeyahay waxba markaa saamaxaaddii may asixin mar hadduu shardi dhigtay saamaxaaddu bilaa shardi bay ku asaxdaa laakiin haddii shardi lagu xidho waxba muu saamixina ninkaasi daynkii waa kugu wada oo xataa haddaad berri qaybtii u keento wuxuu ku odhan karaa qaybtii kalena keen xaquma lihid in aad ku doodood ku muranto dee waxaynu ku heshiinay haddaad berri ii keento nuskaa nuski kale waa saamax waxba markaa ibraagii muu asixin oo shardi buu ku xidhay shardi la-aan buu ibraagu ku asaxaa laakiin haddii shardi la keeno meesha ibraagu asixi maayo wlmucaawadatu wax isweydaarsigu cuduuluhu waa inuu ka baydho can xaqii xaqiisii ka baydho ilaa hayri wax kale u weecdo oo waxaa wax kale lagu heshiiya in ninkii la siiyo sida lacag oo kale ama boos kale dhul kaleba loogu bedelo ama gaariba loogu bedelo kaasi markaa de wa isweydaarsi wax isdhaafsi buu noqonayaa iib buu noqonayaa axkaamti oo yejri calayhi waxaa markaa kan isaga ku sugnaanaysa xukmu lbeyc xukunkii beyca ku sugnaanaya waxaa lagu xukumayaa kan axkaamtii bayca heshiiska noocani xukunkii buyuucda iyuu leeyahay allo wixii aad axkaam soo aragtay baycu lahaa ayuunbuu kana yeelanaya oo dee waa ninka gurigii waad ka iibsatay markaa tihi kan ii daayoo qaado waa yahay ku yidhi waa kala iibsateen wayajuusu lilinsaani an yushrica rawshanan fii ariiqi naafidin bxayu laa yatadararu lmaaru bihi halkan wuxuu gelayaa axkaam culamada madhabku ay halkan ku sheegaanoo wadada axkaamteediiya halkan baabusulxiga ay ku sheegaan sababtay usoo geliyaanna waynu sheegi doonaa wuxuu ihi wayajuusu waxaa bannaan lilinsaan qofkii waxaa u bannaan an yushrica inuu u bixiyo rawshanan maxaan dhahdaa berende miyaan dhahnaa ama yani wax gurigii ka baxayo daaqadaha iyo maaragtay dahaarka waxala yare loo samey looxa lagu dul xidho marka xaggaa loo bixiyo ya maxaa la dhahdaa gobol dhan bay ahayd be ti gobolka ba ismaga ya calaa kulli xaal ama saqaf dhe ama kolley ninkaasunbaa erey keenay oo saraar keenay markaa saraartaasun inta wax kalea ku bedelaysaan marka in markaa janaaxaasi ama saraarta ama saqafka la bixiyo oo qofku gidaarkiisii usaa uga bixiyo oo xaggii waddada u bixiyo iyaa bannaan fii ariiqin bixiyo naafidin furan oo labada dhinac ka furan bixaysu haddii ama marka heer markii laa yatadararu lmaaru bihi dadkii marayay aanay wax dhibaato ah kala kulmaynin wuxuu ka warramayaa waddadii qofkii gurigiisu ku yaalay waddadii loox ama saqaf ma ku saari karaayo xaggaa waddada mau bixin karaa wax ama berandaba wuu bixin karaa buu yidhi sheekhu haddii aanay dadka maraya waddada wax dhibaatihii ka soo gaadhin oo dadkii wadadii aanu ku cidhiiriyeynin sidoo kale ay de wada hoos mari karayaanoo waa in la dheereeyoba kor u taaga baa la yidhio ilaa awr waa inuu hoos mari karo marka de awr waa waagoodii iminka waa haddii wadadu wadadii baabuurta waaweyni marayeen ay tahay de waa in gaarigii xamuulka ahaa uu hoos mari karayo oo wax dhibaato ihi aanay ka qabsanaynin dabcan arrimaha noocan oo kalea de waxaa saameynna ku yeelanaya dowladaha iyo amaradoodiina saameyn bay ku yeelanaya waktigoodii markaa saasay iska ahayd oo qofku waa bixin jiray markaa culammadu wax diidayaa ma jiraan bay yidhaahdeen inuu markaa bixiyo dowladda inuu fasax uga soo qaatana uma baahna baa la yidhi eh, laakiin dee imika curfigeenu sidaa ma aho inaad waddadii iska dadato ama aad adigu waxa weeyaan eh, tasaruf ku samayso iyadoo dowladdii hoose aanay warkaasi aanay markaa waxawey fasax looga haysanin Eh, dee lama ogolo oo dawladdu ma ogolo taa waynu ogsoonnahay marka haddii da curfigu isbedelo oo dawladdu ay amar ku yeelato amarkeedaa la raacaya laakiin markii aanay jirin wax diidaya xaaladdaa iyada ah sharci ahaan dee qofkii hawadaa guud inuu ka faa'iidaysto loo diidi maayo hadii aanu dadkii dhibaynin wayajuusu lilinsaan qofkii waxaa u bannaan an yushrica inuu bixiyo rawshanan wada maxuu ahaa maaragtay saqafka ama barandahaasi fii ariiqi naafidin wado labada dhanba ka furanoo la socdo weeyo dadka ka dhaxaysa bixayu la yatadararu maaru bihi markii aanu qofkii marayay ku dhibaatoonaynin wey walaa yajuusu laakiin ma banaana ishraacaasi iyo bixintaa barandaha la bixinayaa fi darbi wadadii almushtaraki la wada lahaa ilaa biidni shurakaa dadkii kula lahaayo maaragtay waxa weeyaan ogolaada mooyaan derbigu waxay dhahdaan waa wadada kooban ee albaab ku dhamaata wadada albaab udham ku dhamaanaysa ayaaba ama ama albaabkaba laftiisa iyaaba derbi la odhan jiray bay luqadii hore laakiin iminka derbi fuqaadu waxay ula jeedaan waddadaa yare soo oodan maaragtay waxa weeyaan guryay udhaxaysaa laakiin xaggan way ka soo oodantah markaa dadka de guryahan leh ayuunbay wada u tahay qofkii aan halkan deganayn waddo uma aha maxaa yeelay inuu ka baxuu u baahanaya hadduu doono ma sii gudbi karo way soo xidhan tahay dhinacna waa guryihii dhinacna waa guryo xaggana way ka soo xidhantaho waa guryo kale un markaa waa waddo soo xidhan waddadaa dadka kama dhaxayso waxa iska yeelanaya kuwaa albaabadoodu ku soo jeedaan xataa ka gurigiisu halkan ku yaalo een albaabkiisu iyada ku jeedina ka sii jeeda shaqo kuma laho wadada isagu waxba kuma leh hadduu xataa waan soo jeedsanayaa yidhaahdo waa loo diidi karaa baa la qoladan ku jeedaa hanigu soo jeedsana halkaagaa usii jeed way odhan karaan oo iyagooba fasaxa mooyaane ma soo jeedsan karo waxaa haddaba waddadaa khaas u leh dadkaa guryahoodu ay ku jeedaan iyagay u gaarta waana mushtaragoo way ka dhaxaysaa way wada leeyihiin haddaba haddii waddadii nooca ahayd uu midi doonayo inuu barande ka samaysto taasi lo waxay xaq u leeyihin inay u diidaan xataa hadday hoos mari karayaan oo dhibaata aanay ka soo gaadhaynin inay u diidaan bay xaq u leeyihiinoo de waa dhul ay wada leeyihiin dhulkan ay wada leeyihiin markaa midi hadduu ku tasarufayo waa inuu intii kale fasax uga qaato wadadii guud iyadu fasax uma baahna baa la yidhiyo dee xaqu muslimiintoo dhan baa iyada xaq ule inay maraan marka qofkuna muslimiintoo dhan dee fasax kama wada qaadan karo muslimiintoo dhan fasax weydiisa la odhan kari maayo marka way iskaga banaanaatay iyadu laakiin tan gaarka ah dee waa intana isla ha weydiisto ha u sheego walaa yajuusu ma banaano fi derbi اlmushtarak wadadii khaaska ahayd ee la wada lahaa ilaa biidni shurakaa ciddii lalahayd oo u fasaxda mooyaane cidda lalihina waa dadka aynu sheegnay ee albaabkoodu ku soo jeedo weliba cidda uu wax weydiisanaya maala gurigiisu bartankoo kale ku yaalo ciddan xagga laga baxay ka xigta waxba weydiin maaye kuwa xagga laga baxaya ka igta ka xiga waxba iyaga kuwaa weydiin maayo iyaga xaqoodu waa ilaa inta gurigooda la gaarayo mid waliba marka soo galo wadada yareed markuu soo galo ilaa intuu gurigiisa gaarayo iyuu xaqiisu ku egyahay albaabkiisa markuu gaarho xaqiisu intaasunbuu ku egyahay wixii kasii dambeeya isagu waxba kuma leh marka kuwii kasii dambeeyey mid hadduu soo bixinayo de ka soo horjeeda iyo inta ka dambaysa ayuunbuu fasax uga qaadanaya laakiin kuwan dhinaca waddada weyn ka xiga iyaga waxba weydiin maayo wayajuusu waxa bannaan taqdiimu lbaabi albaabkii inuu soo hormariyo fi derbi lmushtarak wadadaa khaaskee la wada leeyahay ninku halkii albaabkiisu ku yaalay haduu doonayo inuu durkiyo albaabkiisii de gurigiisii unbuu meel kale ka daloolinaya laakiin ama dib u durkinaya ama horu u soo qaadaya xaggii albaabkii laga soo gelayey waddada xaggii laga soo gelaya hadduu usoo qaadayo waa taqdiimka hadduu ka sii durkinayana waa taakhiirka marka hadduu albaabkii ku soo durkinayo uu hore u soo dhigayo way u furan tahay baa la yidho way u bannaanta oo waxba inuu fasax u qaato gidaarkiisii unbuu qeyb dumiyey oo albaabbuu ka furay la odhan maayo maxaad u dumisood albaabkan u furtay laakiin waxaa takaa laftiisa ay xaq u leeyihiin baa la yidhi dadkii wadada la inay yidhaahdaan haddaad albaab halkan ka furayso kaagii hore xidh kii hore iska xanib markaasaad kan cusub furanaysa laakiin laba albaabood labadaba ka soo baxdo oo labadaba la hor farfariisto oo waxyaal aad hor dhigdhigato oo dee naga soo gaadhaysa waddadiina markaa laba meelood baad ka isticmaalaysa hal meel baad xaq u lahayd inaad markaa farfariisato dee wixii maarata adaad wax dhiganayso iyo aad ulahayd xaq laakiin aad laba meelood samayso labadaba laga soo baxayo labadiiba la farfariisanayo oo wax la dhigdhigayo dee ma yeelayna inay yidhahdaan markaa xaq bay uleeyihiin marka kii hore waa inuu xidho haddii aana iyagu fasixin hore markaa wuu usoo bixi karaya ma odhan karaan markaa xaggan hawsoo durki waayo xaqiisiibuu qeyb ka tanaasulay wayajuusu waxaa bannaan taqdiim taqdiimu lbaabi inuu albaabkii soo hormariyo oo xaggii laga soo gelaya u soo dhoweeyo fi darbi lmushtarak waddadii la wada lahaa ee gaarka ahayd waddadii yacni gaarka ahaydee dad gaarihii ay mushtarag u ahay oo ay wada lahaayeen walaa yajuusu ma banaana taakhiiruhu albaabkii inuu dib u dhigo uu dib u riixo ilaa biidni shurakaa kuwii ka dambeeyo u fasaxa mooyaane iyo kuwii la sinaa hadduu doonayo inuu albaabkiisii durkiyo dee waxaa baa la yidhi waddada intii markii hore ka faa'iidaysanayay in ka badan inuu isticmaalo ilan waa inagii markuu waddadii soo galo ilaa albaabkiisa la gaarhaya ayaa xaqiisu ku egyahay marka hadduu sii durkayo waddadii qeyb kaloo siyaado ah inuu isticmaaluu u baahanaya ayuu ku intifaaco oo halkii albaabkiisii ka durugsan xaaladdaa iyada ah wuxuu u baahanayaa inay u fasaxaan dadkii xaqa la lahaa haddii kale ma durkin karo halkiisaasuu ku ekaysanaya markaa waddadaas de baab guryaha qaarkood baa saa loo dhisi jiray qofkii guri buu iibsanayaa maala guryihii baa saasaa loo dhisay guri baad ka iibsatay ku kalna u iibsatay kana u iibsatay dee waddadii waa idinka dhexaysa marka halkaada albaabkaaga kula kulantay ayuunbaad leedahay haddaad markaa dib u durkayso waa inaad fasax uga qaadatood idan weydiisato haddii kale durki maysid haddaad hore usoo qaadaysana waa lagu ogol yahay haddaad hore iska xidhayso waxaa markaa la isweydiinayaa haddaba axkaamtan waddada iyo sulxigu halkay iska soo galeen sheekhu masaa'il uu ka tegayoo halkan markaa lagu sheegay ayaa jira oo kuwan aynu leenahay hadii loo fasaxu hore u durki ama dib u durki ama uu maaragtay barando soo bixini ma banaantaha in la yidhahdo wax iska bixi hadaba hadaad doonaysa albaabka inaad xaggaa u qaaddo ama aad barando soo bixiso waxoogaa shaaha keen deetana arrintaa waanu ku fasaxno sidaa lagula heshiiyo sulxiga noocaasi ma banaan yahay mise ma banaana iyay halkan kaga hadlaan culammadu sidoo kale wadadii mushtarag waddadii naafidka ahayd ee dadweynaha ka dhexaysay hadii qof uu waxoogaa soo gelayo ama uu e, berande ka samaysanayo in wax laga qaado ama dawladdi ay tiraahdo waxoogaa iska bixi miyay bannaan tahayna iyadana halkan ay kaga hadlaan kutubta dambena insha allahu tacaala wax arrintaa ku tacalluqaa waa inoogu iman doonta halkaana waxaynuga baxaynaa sulxigii wuxu uhi faslun wa sharaa'iط اxawaalati arbacatu ashyaaa rida اlmuxiili wa qabuul اlmuxtaali kownu اlxaqi mustaqira fi اdimati ilى akhirihi fi اlxawaala fasalkan wuxuu kaga hadlayaa xawaalad xawaaladdu waa maxay xawaaladdu oo qofkii daynka kugu lahaa inaad wareejiso qof dayn kugu leh inaad xawisho ood wareejiso oo tidhahdo hebel ku wareeg sow daynigumaad lahayn oo waxaygumaad lahayn waa kugu lahaa haddaba hebel ku wareeg inaad tidhaahdo axkaamta ay leedahay ee ku tacalluqda sharciga xawaalaa loo yaqaanaa hadaba xawaaladaasi iyo xawilaaddaa qofkaa daynka lahaa ee la xawilayo axkaamteedii buu halkan kaga warramaya wuxuu yihi wa sharaa'idu alxawaalati xawaalada shuruudaheedu qofkan la xawilayo arbacatu ashyaa afar shardibaa u yaalla ridalmuxiili kan horta wax wareejinayaa waa inuu da isagu ogolaaday wareeg yidhi wa qabuulu lmuxtaali ka la wareejinayaana waa inuu isaguna dee la qaatay oo uu oggolaaday inuu wareego wa kownulxaqi inuu xaqu dayntu ay tahay mustaqiran fi dimati mid dimada ku sugnaatay oo qofka lagu leeyahay kan la xawilayo ee la wareejinayo dayntiisu waa inay ku sugnaatay kan oo dayn lagu leeyahay ay tahay ka loo dirayana ee lagu wareejinayana isaga laftiisana waa inay dayn lagu leeyahay oo dayntaasi weliba dayn sugnaatay oo dimadiisa ku sugan ay tahay watifaaqu ma shardiga afraad waa inay iswaafaqsan yihiin wixii fii dimati lmuxiili wareejiyaha dimadiisa lagu lahaa iyo walmuxaali alayhi ka loo wareejiyaha ah dimadiisa wixii lagu lahaa waa inay iska waafaqsan yihiin jinsi xagga jinsiga daynka walnawci iyo nooca walxuluuli wاtaajiili iyo xagga muddada iyo muddo la-aanta waa inay iska waafaqsan yihiin afartaa shardiba u yaalla nin dayn kugu lahaa inaad wareejiso oo nin kale aad ku wareejiso tidhahda kaa ku wareeg uu isna waa ku yidhaahdaa way bannaan tahay waanay fulaysaa oo ninkii sharci ahaan wuu oo kaasuu ku wareegayaa oo adiga waad kala dhammaanaysaan laakiin waa haddii afar shardi la helo shardiga koobaad dee waa inaad ka wax wareejinayaa arrintan waa inuu de isagu uu ku yahay uu ogolaaday inuu ninkani wareego kaa ku wareego oo dayntiisii kale kaa ku lahaa uu isagu ku wareego kan wareejinayaana waa inuu aqbalo arrintaa ogolaado labadoodii markaa waa inay isla ogolaadaan oo labada mid walba waa in raali ahaansha laga helo labada shardi waa raali ahaanshahooda labadaa hore shardiga saddexaad waa in dayntu ay sugan tahay adigana daynta lagugu leeyahay waa inay sugan tahay kaad ku wareejinaysa daynta aad ku leedahayna waa inay sugan tahay oo wax jiro tahay laakiin iyadoo aan dayniba sugnayn haddaad tidhaahdiduun war hadda kadib wixii aan kaa qaatay ad yeelato hebel baad ku wareegeysaayo wixii aad dayn igu yeelato hebel baa waxa weeyaan isagun ku wareeg nig waxba isma weydiino wixii aan kaa qaato hebel baad ku wareegeysaa uu isna waayahay ku yidhaahdo waxba taasi man hadal macnale ma aha wax ka soo qaadna male wixii uu dib kuu daymiyana aduu kugu leeyahay kaa kuma laha waa in daynkii sugan yahay kaad ku wareejinaysana waa inaad dayn ku leedahay haddaanad dayn ku kulahayn ee aad tidhaahdo war hebel ku wareeg uu isna waa yahay ku yidhaahdo waxba wareegiddaasi kama jiraan maxaa yeelay ninkani mar haddaan daynba lagu lahayn de maxaa dimadiisa maxaa wax ku waajibinay wa wa loogu waajibiyaa ma jirto mar haddaan daynba lagu lahayn isaga markaa xawaalada ama wareeggaa lagu wareegay wax macnala ma aha kaa lagu wareegayaa inuu raali noqdo iyadu khasab ma aha hadday labadani isla gartaan inuu ninkani wareego ninkaa uu ku wareego isagu ma diidi karo kii daynka kugu lahaa baa yimid waxaad tidhi deynkaagan oo kalean hebel ku leeyahaye ku wareeg waa yahay buu ku yidhi kii ha dhow toole oo adigu xaggeed ka socotaay oo hebel baa isoo wareejiyey xaq uma laha inuu yidhahdo iguma soo wareegi kartid anigu anigu ninkaasaa daynka igu leh ninkaasunbaa siinaya adiga wax lawaan ku siinayaa ma jirto xaq uma laha sharci ahaan kan soo wareegay ee lagu soo wareejiyey iyaaba daynkiilaba ninkaasaa deynka kole kusoo wareegay inuu markaa u diido ama uu soo celiyo xaq uma laha wuxuu xaq uleeyahay inuu hubsado in la soo wareejiyiyo in kale inuu hubsado iyada dee xaq buu uleeyahay uu yihahdo de ay timaado ma meermeerin karo mana soo diidi karo shardiga afraad waxa weeye kan wax wareejina daynkan la wareejinayo iyo daynka kale aad ku wareegaysaa waa inay iska waafaqsan yihiin xaggii jinsiga haduu kani lacag yahay kaasina waa inuu lacag yahay haduu kani ari yahay kaasina waa inuu ari yahay haduu kani beriis yahay kaasina waa inuu beriis yahay xaggii nooca waa inay iyadana iska waafaqsan yihiinoo dee beriiskii maalan waa sii kala noocyo duwanya hadduu ninkani nooc kugu lahaa kaa aad ku wareejinayso isaguna waa inuu noocii oo kale uu yahay laakiin laba kala nooca ama kala jinsiya layskuma wareejin karo isagoo kugu leh shilin shil lacag shilin ah inaad tirahdo hebel baan dollar ku leeyahay ka war haddaad ku wareegto uu ku yidhahdo khalaas isagaan ku kuma wareegay waxba kama jiraan caqdigaasi ma asixin dayn dayn lagu iibsaday buu noqonayaado ma banaanaanayo dolar baad ku leedahay adigana dolar buu kugu leeyahay ku wareeg baa tiri waa sax waa inay iska waafaqsan yihiin xaggii qadarka oo halkan aan ii qornayn hadda qadarkii waa inay iska waafaqsan yihiin boqol doollar buu kugu leeyahay markaasaad tihi hebel ku wareeg oo boqol iyo konton baaban ku leeyahay boqol iyo labaatan ka qaado isagoo ku wareeg markaasuu waayahay ku yidhi xawaaladaasi may asixin waa inaad tiraahdo boqol baad wareejinaysaa waa inaad boqolun ku wareejiso aad tiraahdo maalan soo boqoligamaa dooninaha hebel baan lacag badanba ku leeyahay boqol iyo konton dollar baan ku leeyahay dee isaga ka qaado isaga ku wareeg markaasna waayahay ku iha markaasay ansaxaysa oo ninkan dee boqol buu kugu waad wareejisoo boqol kale ayaad ku wareejisay intii baaqiga ahaydna aday kuu harhaysa ansax weeyi markaa laakiin wixiisii wax ka badan inuu ka qaatay inaad kula heshiisood sidaa ku wareejiso ansax noqon mayso intiisii in ka yarna kulama ma odhan kartid soo boqol dolar anigu horta waxba mahayo waxba iga heli maysid laakiin ninkaas baan siddeetan ku ka waran haddaad ku wareegto siddeetan kaa qaadato inu sidaa inaguna isku macasalaamayno uu waayahay ku yidhaana iyaduna waa baail boqolkii uu kugu leeyahay wareegidiina way waxa weeya way baadilgarowdayo ninkii waxba kuma lahay adigu lacagtiisi ninkani kugu leeyahy waa inay jinsigii iska waafaqsan yihin noociina iska waafaqsan yihiin qadarkiina iska waafaqsan yihin xaggii xuluulkiiyo taajiilkana waa iska waafaqsan yihiino hadday lacagtaad adigu ninkaa ku leedahay muddo leedahay oo muddo waxa weyaan dayn muddaysan uu ahaa oon muddadiisii la gaadhin kan aada wareejinaysana muddadiisii la gaadhay iyadana kuma wareejin kartid ilaa iyo kaana muddadiisii la gaadho waa inay iska waafaqsan yihiin xaggii muddada hadday mudda jirto haddaanay muddaba jirinna waa inay dee muddo la ay iska waafaqsan yihiin intaa markay iska waafaqaan labada dayn mid walibana oo mustaqir yahay ereyga mustaqir waxaynu markaa ardayda ku baraarujinaynaa ereyga mustaqir erey horo laazim ahaana oo laga yaaba inuu mar hore soo arin dayn laazima dayn laazima waa daynkiioo dee waxa weeya sugmay oo qofka lagu yeeshay oo laazimay oonu iska ridi karin isla kaa mararka qaarkood mustaqir way idhahdaan culamadu oo ereyga mustaqir waa daynkii laasimkaa way u isticmaalaan imikana inaynu markaa kaa ku fasiro iyay ku fiican tahay waxaa kalooy mustaqir u isticmaalaan daynka aan laga yaabin inu inuu baaba'o oo uu wixii aan inuu laga baqaynna mustaqir way u isticmaalaan marka halkan khasab ma ah baa la yidhi inaan fasikhitaankiisa laga baqaynin ee inuu laazim yahay oo dayn laazimay uu yahay ama inuu laazimo kusii socda oo fii ariiqihi ila luzuuma ayuunbaa shardiya marka mustaqirkan maanta bimacnaa laazim bayayanu ku fasirayna dayn laazima ama yauulu ila luzuum daynkii maa yumanu infisaakhuhu wixii laga aamin ahaa inuu ku fasakhmo arin dib ka timaada kaasi halkan looma jeedo daban waa laga yaaba inaan dad badan aan weli haddaa u cadaanin mustaqirka iyo laazimka marka lakala farqinayo farqiga udhexeeya lakiin hadda ma doonayno inaynu waxyaalaha daqaa'iqda ah ee aadka usii qarsoon inaynu hadda ku mashquulina ardayda ma doonayno inta hadhow toole insha allahu tacaala soo hari doonta ilaahay soo reebi doono ayaynu wixii daqaa'iqa lasii geli doonaa laakiin si guud farqi yarbaa udhexeeya mustaqir iyo laazim mararka qaarkoodna mustaqirka sidii laazimkaaba loo isticmaalaa imikana sidii laaimkaynu markaa ku fasirayn intaasi waa intaa haddaba taasi markay dhacdo wuxuu yihi watabra'u biha waabay ku beri noqonaysaa xawaaladan dimat lmuxiil ninkii wax wareejiyey dimadiisii beri bay noqotay war hebel baan dayntan kuleeyahay ku wareeg iyo waa yahay markii lays yidhi horta xawaaladda way ansaxday markay ansaxday waa caqdi xataa khiyaar dambe male saasay ku laasimtay ninkan dimadiisii beri bay noqotay waan wareegay markaa tii waa yahaydii aad tihi ayuu ninkani beri noqdayba dayntaadii beri buu ka noqday wax alla waxaad ku leedahay ninkan ma jirto dayntaadii waxay saaran tahay ood ku leedahay ninkii kale kii kalena kan ku wareejiyey iminka dayntii kuma laha ila waa adiga dayntii aduu ku wareegey dayntii adigaale uu kaa ku lahaa isagu marka aduu tii kaa lagu lahaa leedahay kanna waxba kuma lihid halkaa maxaa ka soo baxay hadhow toolo ninkii kala ku meermeeriyey ama caydoobay waxba laga waayey kan kuma soo noqon kartid ilan waxba kan kuma lihidi kol haddaad wareegtay ood wareegintii aad aqbashay kan waxba iskuma lihidin markaa soo noqo dambe kuma yaallo halkaasa xaqaaga wixii ilaahay subxaana wa tacala uu kaa siiyo aada ku yeelanaysa watabra'u bihaa xawaalada iyo wareegidaasi waxa ku beri noqonaysa dimat lmuxiili kii wax wareejiyey dimadiisii beri bay noqonaysa walaa taftaqiru uma baahna xawaaladdu ilaa rida lmuxaali calayhi ninkaa lagu wareegayo kan lagu xawilayo isagu inuu arinta aqbalo oo uu ogolaado looma baahna wuu ku qasban yahay maxaa yeelay isaga kollayba dayntan waa lagu lahaa cid un baana ninkii ku lahaa un baana usoo doonan lahaa sharci ahaanna xawaaladii saasay ku asaxday ka maanta ku soo wareegay iyaa kule uma diidi karo halkaana waxaynu markaa kaga gudbaynaa xawaaladii abcan imika dee xawaaladda aad baynu u isticmaala imika waxaan atisaadka ku dirayso waa xawaalad waa waa masaladan culammadu ay halkan kaga hadlaan lafteeda baabka laftiisa weey zaadkan iyo iyo iidahab oo dhamiba halkan baabka weeyaan waa xawaaladaah qofkii dee lacag ma siinayside laakiin waad xawilaysa waxaad leedahay qoladaasaan lacagtaa ku leeyahay dee ku wareeg intaa ku wareeg adigu isna ku wareegaya markaa waa baabkan weeyaan faslun fi damaan halkan waxaa lagaga warramayaa damiinki qofkii qof maaragtay waxa weya dayn lagu leeyahay damiinanayey wayasixu wuu markaa damaanku ereyga damaan culammadu laba isticmaal ayuu fiqiga ugu yimaadaa waa inaad labadaa aada u kala ilaaliso waana laba aan shaqo isku lahayn midi waa magdhow damaan oo magdhow ah dhibkii soo gaara adaa ka masuula kaa damaan baa la yidhahda waxaa kaloo damaan la yidhahdaa ninkan daynta aan ku leeyahay adaa iiga damiina oo macnaheedu de meesha imika magdhow ma jiro wa markuu dhinto la magdhabayaa ma jire laakiin daynkii waxa weeye adigana waan kaa qaadan karaa un wey oo ninkan daynkii aan ku lahaa adaa iga damiinadana damaan waa la yidhaahdaa shaygan haddii uu dhinto ama ay wax soo gaadhaan magdhowgiisa qofka qaadayana xilka la saaraya damaan waa la yidhaahdaa marka halkan ka lagaga waramaa waa kii ahaa daynta la damiinanayey ee qofku uu isa saarayey wayasixu waxaa asixi damaanu duyuuni daymihii in damiin laga noqdo almustaqirati fi dimati almustaqirati laasimka ayaddan halkan ku fasirana ayadana daynkii laasimka ah mustaqirku wuu ka sii adag yahay daynka laasimkaa laakiin halkan inuu laasim yahay unbaa la doonaya daynkii waajibay ee qofka lagu yeeshay daynkii qof lagu yeeshay inaad damiin ka noqotaa way bannaan tahay markaa daynkii waa in horta la yeesho muxuu diidaya sheekhu daynkiioo aan la yeelanba inaad markaa tidhaahdo damiin baan ka ahay war wixii aad ninkaa hebel uu dayn kaa qaato anigaa ka damiina waxba taasi may asixin bay leeyahay ayuu leeyahay imaam shaafici raximah اllahu tacaala horta ninkan ha lagu yeesho markii dayn lagu yeesho kadib waxaad tirahdaa dayntaa aad ku leedahay anaa ka damiina laakiin wixii aad ku yeelan doonto damiin baan ka ahay taasi ma soconayso wayaصixu wuu asixi damaanu duyuuni duyuuntii in la damaano oo damiin laga noqdo almustaqirati fi dimati dimada ku sugnayd ee qofka lagu yeeshay diintii qof lagu yeeshay inaad damiinataa way ansaxaysa shardi kalaa kusii xidhanoo idaa ulima qadruhaa daymaha qadarkooda markii la garto markaad garato daynta ninkan lagu leeyahay intay tahay dayntii horta waaba laleeyaho way sugan tahay intay tahayna waad garatay markaasaad damiinan kartaa waad odhan kartaa daynta ka damiina eeg damaanaduna markaa waa laba qaybood marna dayntaa damiinanaysa marna qofka marka damaanada qofku kafaala la yidhaha way noo doonta inaad qofka kafaalato kafaalo qaadato marna daynta lafteedii ayaa damiin damiin ka noqonaysaa markaa imika wuxuu ka hadlayaa dayntii inaad damiinato oo adiga laftaada dayntii lagugu yeesho kanna waa lagu leeya adigana waa lagugu leey marka dayntii sidaa ahayd eed qadarkeedii ogaatay ayaad odhan kartaa damiin baan ka ahay yacni aniga laftaydana dayntaasi marka waktigeedii la gaaro waa la iisoo doonan karaa weeyi walsaaxibilxaqi haddaba markay saasi dhacdo ninkii hadaba hadabadaynta lahaa waxa u furan muaalabatu man shaaa inuu ka raadsado dayntiisii ciduu doono min adaamini ka damintay walmadmuuni canhu iyo ka laga damintay markii dayntii waktigeedii maalan la gaaro kii daynta lahaa kii uu daymiye daynta uu siiyeyna wuu ka doonan karaa kii damiintay laftiisana wuu ka doonan karaa oo xaq uma laha kii damiintay inuu yidhaahdo oo miyuu kuu soo diiday isagii ma imuu soo diidin dee or waa isagii uta waxaad weydiinaysa kolkuu kuu soo diido uun aniga ii kaalay sax maaha kol haddaad daynkan damiinatay marka waktigiisii la gaadho ninkani kolba kiinii inuu markaa u tago ayuu xaq uleeyahay idinku ha dhowtoo isku noqdo laakiin ninkan yaan la meermeerin walisaaxibilxaqi kii xaqa lahaa waxaa u furan muaalabatu man shaaa kuu doono inuu raadsado min adaamini kii daaminka ahaa damiintay walmadmuuni canhu iyo kii la damiintay ee laga damiintay labada kii uu doono ayuu xaqiisii ka raadsan idaa kaana damaanu calaa maa bayannaa qaws buu ii gelinayaa intaa nuskhadaha qaarkood buu ku sugan yahay qaarna kuma sug idaa kaana damaanu waa haddii damaanku uu ahaa calaa maa bayannaa qaabkaa aynu soo sheegnay mid ansaxay oo shuruuddiisii dhammaystirtay haddii damaanku uu ahaa damaanaddu mid ansaxday hadday ahayd ninkii daynta lahaa labada kuu doono ayuu dayntii ka qaadan wa idaa kii hadaba damiinka ahaa markuu dayntii bixiyo rajaca wuxuu ku noqon cala almadmuuni canhu kii uu damiinta waxawy daynta ka damiintay ee daynta lagu lahaa ee asalka ahaa ayuu ku noqon uu odhani dee waan kaa bixiyey dayntiie isii wixii aan bixiyey oo kale kunkii doolar waan kaa bixiyey isii lacagti inuu markaa isagii dib uga qaato iyaa u furan laakiin shardi baa ku xidhanoo idaa kaana waa haddii uu ahaa addamaanu damaanaddu iyo walqadaau dayn bixintuba biidnihi isaga ogolaanshihiisa kolkuu ninkan ku noqonayo odhanaya wixii aan kaa bixiyey isii waa haddii isagu uu marka hore idamaano qaada yiri idamiino ama dayntaydan iga damiino waxawey damaano qaad hadduu isagu ku yidhi wey laakiin hadduu isagu qadin ahaa oo ninkanoo aan ku odhanba damaano qaado ama lacag daynta laygu leeyahay waxa weeyaan damiin ka noqo uun isagu markuu ogaaday ninkan in dayntaa lagu leeyahay uun uu u tegey kii daynta lahaayuu ku yidhi dayntaad hebel ku leedahay anaa ka damiina oo isna waa yaha yidhi way ansaxaysaa waa ansax damaanadaasi way sugan tahay kii oga daynta lagu lahaa laakiin kii daynta lahaa baad u tagto waxaad ku tidhi sow hebel dayn noocaasa kuma lihid waan ku buu ku yidhi anaa kaaga damiina baa tidhi markaasuu waa ku yidhi way asaxday damaanadaasi marka waktigii la gaadho albaabka wuu kugu soo garaaci karaa lacagtii keen buu ku kolkaad bixisana kii waxba kula noqon kari maysi ila ninkan waxba marka horeba isaga ogolaansho kamaad haysaninaad damiin ka noqoto markaa nin mutabaricoo sadaqad la baxay iyaad noqonaysaa ajriga ha iska xumayn baa lagu leeyahy ajri baad halkaa ku leedahay oo dee ninkaa waad saaciday ajriga ha iska xumayn oo lacagtii keen ha odhanin idaa kaana damaanu buu yihi waa haddii damaanaddu ay ahayd iyo walqadaau labaduba halkaa marka haddii damaanadda isagu uu ku yihi waxa weeyaan dayntaydan ka noqood waa yahay tihi si aanu ku odhan markii laguu soo raadsado bixi oo waktigii markii la gaadho ninkay ku imaad u kihahdo keen ood siiso halkan waxaad u fahmi kartaa maadaama aanu isagu bixi ku isagu damiino unbuu ku ama diinta damiino unbuu ku yidhiye laakiin bixi kumuu odhanin oo qadaaga kumuu farin marka lafdiga cibaarada sheekha waxaa loo fahmi karaa inaanad markaa xaq u yeelanayn inaad ku noqoto laakiin sida saxda ee madhabka muctamadka u ah, mar hadii damaanada isaga dalabkiisii iyo ogolaanshihiisa ay ahayd ood sidaa ku damiinatay yaanu kuuba fasixin inaad sii bixisee xaq baadu leedahay inaad tiraahdo ilan adaa damiiniga noqo yidhi oo dayntayda damiin ka noqo adigaa yidhi keen lacagtii aan kaa bixiyey inaad tiraahdo xaq baad ugu yeelanaysa markaa waxaa ku filan idaa kaana adamaanu biidnihi haddii damaanku uu idankiisa ahaa damaanku hadduu idankiisa ahaa markaa waxa weeye xaq baad u yeelanaysaa inaad markaa aad ku noqoto walow yaanu iga sii bixiba ku odhanin walaa yasixu ma asaxo damaanulmajhuuli wixii majhuulka ahaa maaragtay waxa wey in damiin laga noqda majhuulku waa maxay waa dayn aanad qadarkiisii garanayn dayn baa qofkan lagu leeyahay markaasuu ninkani dayn buu igu leeyahay damiin ka noqo markaasuu baa tii damiin baan ka ahay ninkaa dayntiisee la soc xaaladaa iyadaa waxba damaanadaasi may asixin baa lei oo qofku wuxuu isku waajibinayo waa inuu garanayo ilan dayntii baad isku waajibinaysaa bixinteedii haddaanad garanayinba wax alla waxay tahay waxaa laga yaba hadhow markii lagu imaado kun dollar bay ahayda keen oo tiraa de anigu maan mooday ninka wax macquula inaad ku leedahay baan moodaya waxa intaa leeg umaan qabin markaa mar haddii aanad wixii ogeyn damaanadani raalli ahaanshahaagibay u baahan tahay kol hadduu wixii majhuul yahay raali ahaanshihii ma dhammaystirna sidaa daraaddeed damaanadaasi asixi mayso walaa maa lam yejib sidoo kale waxaan asaxaynin dayn aan weli la yeelanba dayn aan weli la yeelan inaad markaa damiin ka noqoto oo maalan ninkaa hebelah wixii aad ku yeelata anaa ka damiina hadduu dayn kaaga baahda ninkasi anaa ka damiino dayntiisii hadda imka daynba laguma kana waa yahay buu ku yidhi hadhow buu dayn siiyey waxay culammadii fiqigu ku leeyihiin waxba kuma lihid kii ku yidhi anaa ka damiina waxba damiinkama aha maxaa yeelay ninkani daynba muu qaadanoo daynba laguma lahayn waa in dayntii horta sugnaato dayntiina qadarkeedii la ogaado markaasaad wax damiinan karta dukaanka horta tiraahdo reerku wixii ay kaaga baahdaan ka iibi oo ku qorun anaa ka damiine sida daynta badan dhaca halkaa inaynu madhab kale u baxno mooyaane shaafici maaragtay waxa wey shaafici ma ogola oo jadiidkiisu qowlkiisa jadiidka ee madhabka ii ma ogola waa in waxa weeyaan wixii horta la kala iibsado laysku yeesho markaa kadib baa markaa damiinkii uu noqonaya ee wixii xaas islaanta laga iibiyeyna odayga laguma leh dukaanku wixii islaanta uu ka iibiyey dee islaantuu ku leeyahay odayga kuma lahayd odayga waxba kama iibinin markaa odayga xaggiisa waxaa iman karaan waa damaan damaankiina waa in markii la qaatay kadib dee dayntii horta ay sugnaatay oo markaa damaanka yimaado saas wey madhabu walaa maa lam yajib marka dayn aan sugnaan iyadana damaankeedu ma asaxo oo qofku damiin kama ilaa daraka almabiici waxaa laga soo reebayaayoo keliya mas-uuliyadda wixii la iibiyey wixii ka soo noqdo daragu waa ka dabatag sidiis waa istidraagiyo waa ka dabatagii markaa wixii aada iibsatay wixii ka soo noqda kadabatagiisa waa masalo culamadu ay soo reebaano innagana dee aad baaba inoogu baahan nahayo markii dhulka la kala iibsanayo dhul baad iibsanaysa ag badan baa inta badan dhulkii lagaa siinaya waxaaba dhici karta hadhow in dhulkan wax ka soo noqdaan soo ma oo laguguba qabsado lagu ihahdo adeer ninkan kaa ibiyey mabulahayn baa dhulka iska keen oo lagaala markhaatiyo waba maxkamadiyo lagaa xayuubiyaba dhulkii deetana maxaa dhacaya dee lacagtii baad markaa kii ku yeelanaysaa soo ma kol hadday caddaatay dhulkii ninkaniba inaanu lahayn kaa iibiyey ee dad kala lahaayeen odhan maysid ilaa inta lacagteedii soo noqonayso dhulkaa waan yuururaya waa lagaa wareejinaya waa lacagtaad adigu raadso ninkii aad ka iibsatay dee soo dacwey oo lacagtii adigu u raadsan wey markaa ninkii dayn baad ku yeelanaysa oo lacagtaadii haddaba intii aanay hawlahaasiba dhicin inaad tiraahdo dhulkii waan kaa iibsaday laakiin waxaan doonayaa hadhow hadday wax ka soo noqdaan dayntaan kugu yeelan doono hadday dhulkii wax ka soo noqdaan oo layga qaado daynta aan kugu yeelan doono oo ah dee lacagtaad hadda iga qaadanayso ila hadday dhulkii wax ka soo noqdaan oo lagaa qaato markaasaad lacagtii ninka ku yeelanaysa laakiin iminka waxba kuma lihid adiguna dhulkii baad qaadatay isaguna lacagtiibuu qaatay iminka waxba iskuma lihidin laakiin waxaad leedahay haddii ay dhulkan wax ka soo noqdaan dayntaan kugu yeelan doono oo lacagtan aan ku siiyey ah damiin baan uga baahanahay damiinulmaal iyaan u baahanahay haddii hadhow wax ka soo noqdaan lacagtaydii ay dayn isu bedesho on kugu yeesho aan markaa u raadsado taas markaa waa lasoo reebayo waxaa la yidhi taa lagama fursan karaye ha lasoo reebo marka iyada waa la ogol yahay iyadiioo aan weli waxba ka soo noqon iibkii inaad tidhaahdo damiirulmaalkeen lacagtan iiga damiir noqonaya hadhow toole haddii dhulkii wax ka soo noqdaan marka masaladaa ah, limasiis ilxaaja baahida loo qaba ee weyn awgeed ayaa markaa iyada loo soo reebay laakiin sideeda dayn aan markaa sugnaan madhabkuma ogola inaad damiin ka noqoto faslu fii kafaalat اlbadan halkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu inaad qofka laftiisii damiin ka noqoto maaha dayntii inaad qofkii tiraa markii loo baahdo anaa keenaya wey marka taa hore dayntaad iyo lacagta ninka lagu leeyahay baad damiin ka ahaydoo aada adigu markaa waxa weeyaan aada diyaar u ahayd inaad bixiso waktigii loo baahdo tanna adigu qofkan madaxiisa ayuunbaad mas-uul ka taho markii loo baahdo inaad keento ayuunbaad markaa kafaalo qaadaysa kafaala markaa iyada la yidhaahda wاlkafaalatu bilbadeni madaxii qofka ama jirhkiisii qofka in kafiil laga noqdo oo tiraahdo markii loo baahdo anaa keenaya jaa-izatun iyaduna way bannaan inaad qof kafiil ka noqoto oo aad keenitaankiisa inaad keento aad mas ka noqotaa waa arrin bannaan idaa kaana waa haddii uu yahay cala almakfuuli bihi qofkan la kafaalo qaadanayo xaqun waa inuu xaq ku sugayo wax lagu leeyahay liaadamiyin qof bani aadami uu leeyay qofkan in wax lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay dayn buu noqon karaa wax kalena noqon karaa oo waxa kale waa maxay dee qisaastii oo kale hadduu dhib geystay qisaas lagu yeeshay deetana ugu yar baahday in maalan de waaba qof dumar baabay leedahay dee qisaastii hadda la qisaasi maayo ilaa intay ka umulayso marka inay qoladii dee la sii dayn maayo ilaa kafiil naloo keeno ka masuul uul ahaanaya keenideeda markay umusho oo ilmihii yaraa u ka maalmo yaa noo keenayo nooga mas deetana markaa qof yidhaahdo de anaa markaa kafiilka ah anaa keenaya qofkii qisaasta lagu yeeshay kii daynta lagu yeeshay waxaasoo dhami way asaxaysaa inuu qof markaa xilkiisa isa saaro uu yidhaahdo anigaa ka mas-uulahoo keenaya markii loo baahdo waa arrin bannaan waxaa meeshaa ku baxay markaa xaq ilaahay qofkii lagu lahaa xaq ilaahay qofkii lagu lahaa sida qof markaa ay caddaatay inuu zinaystay ama inuu waxaday oo in gacanta lagooye markaa lagu yeeshay ama gabadh markaa dee waxa weeyaan eh, in la rajmiyo lagu yeeshay oo maalan uur leh zine ayaa ku caddaatay uurna way leedahay in la rajmiye noqotay dee hadda la dili maayo ilaa iyo ama waaa wey ataa jeedalkii laftiisa haddii looga baqanayo in ilmihii yaraa u dhibaata soo gaadho dee la jeedalayn maayo marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo markii aad dhashidoo ilmaha yare uu kaa maarmo noo kaalay haddaba ma la odhanayo yaa kaa kafiila ilaa intaad dhalayso lama odhanayo waayo waa waa xaq ilaahayo waxaba laga yaaba hadday toobad keentay inuu ilaahay ka saamaxo markaa inagu waynu iska sii daynaynaa markaa dasho kaale baynu ohan haday iman weydana waxba markaa waxa weeyaan inama saar marka iyada kafiil qof markaa waxa weeyaan madaxeeda mas ka ahaada loo diri maayo wاlkafaalatu bilbadani badankii in kafiil laga noqdaa jaa way banaan tahay idaa kaana cala lmakfuuli bihi waa haddii lagu leeyahay qofkan la kafaalo qaadanayo xaqun xaq liaadamiyin bani aadam leeyahay marka lagu leeyahay iyaa markaa qofkii qof mas-uul ka noqon karaa keenaya isagii haddii markaa eh, waktigii markaa lagu ballansanaa ama waktigii loo baaho wa sala allah waslm alaa nabiyina mxamed wallah